alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima clamtana waclimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray sunnayaashii ay lahayd weysadu uma almadmadatu luqurqasho weeye uma alistinshaaqu sandaarsi walistinhaaru iyo iska soo saarid biyihii markaa sanka uu geliyey uu iska soo saaro waxa uu sheekhu leeyahay intii uu markaa dee soo cadayday ee uu magacii ilaahay soo qabsaday ee uu kafaynkii iyo markaa intaa cururada intoodaa horena maydhay sunnaha ku-xigaa waxa weeye umma almadmadatu waa luqluqashadii umma alistinshaaqu haddana sandaarsigii walistinhaaru iyo iska soo saariddii uu iska soo saarayay markaas biyihii markaa luqluqashadu waa inuu biyaha markaa afga geliyo oo uu dabeetana afgiisii ku wareejiyo iska soo tufo istinshaaquna markaa waa inuu biyihii markaa sanka geliyo istinhaarkuna waa iska soo saariddii biyaha markaa sanka aad gelisay ee aad ku nadiifinaysay inaad fiif markaa iska soo tidhaahdo arrinta markaa luqluqashada ee nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ka sugantahay markaa axaadiida faraha badan ee nebiga sala allahu calay wasalam ka soo aroortay ee xagga weysada ayay kaga sugan tahay waxaa ka mid ah xadiidka imaamuulbukhaari iyo muslim ay warinayaan cabdillaahi ibnu sayd laga warinayo waxa uu leeyahay waxaa lagu yihi bal weysadii rasuulka noo weysayso oo na weel buu u yeedhoo dabeetana gacmihiisa ayuu ku shubay oo gacmihiibuu saddex jeer maydhay kadib ayuu gacantii markaa dhex geliyey biyihii oo wuu la soo baxo famadmada wastanshaqa min kafin waaxida kaf keliya ayaa wuxuu ku sameeyey luqluqashadii iyo sandaarsigii ayuu labadaba isu raaciyey sidaas ayaanu saddex jeer uu sameeyey weliba sida ugu wanaagsani waxa weeye dariiqada jamciga intuu mar qaado uu isu marinayo afkii iyo sankiiba uu isu marinayo haddana mid labaad qaadayuu isu marinayo haddana mid saddexaad qaadayuu isu marinayo dariiqadaasaa markaa nusuusteeduna ay sugan tahay waxaana la wariyey oo uu tilmaamayey ibnuqayim aljawsi kitaabkiisa zaadulmacaadka hadiga nebiga sala allah alay sl xagga weysee markuu ka hadlayey waxa uu tilmaamay nebigu sala allah alay sl inaanu weysaysanin ilaa waa luqluqanaya oo waa sandaarsanayay lamanahayo nebi maxamed sala allah alay sl oo weysaysanaya oo ka tegay luqluqashada iyo sandaarsiga culimmada qaarkood imaamul axmedna waaba waajibinayaaba oo waajibaadka ama furuudda weysada ayuu markaa ku darayaa markaa in aad iyo laxaad loogu dadaalaa ayaguna waa laga maarmaan sidaa daraaddeed ayaa iyaguna markaa shaaficiyaduna waa sunna u yidhahdeen tan iyada istinhaarka ayadana riwaayaad badan ayay ku soo aroortay weliba inuu gacanta bidix markuu midigta ku luuluqanayey inuu gacanta bidix istinhaarka ku sameeyo ayay axaadiidu markaa tilmaamaysay man tawada'a falyastanfir markuu istinshaaq sameeye ha iska soo fiif ha iska soo yidhaahdo ayaa xadiidka bukhaarigu uu ku soo arooray xadiid kale oo imaamulbukhaari uu leeyahay siiba yacnii habeenkii marka uu qofku seexdo nebigu sala allahu alay slm wuxuuhi idastayqada axadukum min manaami marka uu midkiin ka soo baraarugo hurdadiisa fa tawada'a dabeedna u weysayso falyastanfir alaaan saddex jeer markaa fiif ha iska soo yidhaahdo biyihii husayn geliya fiif ha iska soo yidhaahdo fa inna shaydaana yabiitu calaa khayshumihim shayddaanku halkaa bacraarkiisa ayuu hoydaaye yacnii biyaha intuu geliyo weliba ha iska soo saara baa nebigu sala allahu alay slam oo istindaarkuna waa iska soo saaridaasoo markaa nusuusta ayaa isagana tilmaamaysaa wataliiu waxaa kaloo isagana la sunnayaa saddex saddexayn inuu faralku horta waxa weeye hal mar inuu maydho ou masaxo inuu laba jeer iyo saddex jeer ka dhigana sunnayaasha weysada ayay ka mid tahay markaa maydhiddii iyo masixiddii iyo taqliilkii iyo dalkigii iyo waxa aan soo sheegnay oo dhan inuu saddex saddex ayuu saddex saddex jeer ka dhigo ayaa iyaduna sunnaa wa watahliidu waxaanay u deliishanayaan xadiid imaamu muslim uu warinayo oo cuhmaan uu leeyahay alaa uriikum wudu'a rasuulilahi sala allahu alay slam weysadii rasuulka maydin tusiyaa uma tawada'a alaaan saddex saddex jeer wejigiibuu saddex jeer maydhay gacmiibuu saddex jeer maydhay siaas leeglugiibuu saddex jeer maydhay sidaas ayuu sameeyey laakiin xagga madaxa masixitaankiisa ayaa markaas ayada saynu arki doonno waxoogay muran isaga ma la saddexaynaya mise lama saddexaynayo ayaa waxoogay murani ku jiraa xadiid saxiixahoo sariixa na lama haya xadiid sariixahoo ku cad oo saxiixna ah oo yacni madaxa in saddex saddex laga dhigayo isagaa tilmaamayaa ma jiro axaadiidda markaa ka sugnaatay nebiga sala allahu alay slam waxay tilmaamaysay inuu madaxa mar keliya masaxay annahu masaxa ra'sa wuu udnay maratan waaxida asxaabu sunan baa warinaya waa xadiis saxiixa iyaga hal marun madaxa in la masaxayo ee ku celcelintiisa isaga xadiid ay ku caddahay oo saxiixana lama hayo iminka kan cuhmaan ibnu cabaan uma tawada'a alaaan yacni xadiidku waa saxiix laakiin sariix kuma ahaa oo kuma cada markaa inuu madaxa saddex jeer masaxay xadiidka kuma cadda laakiin shaaficiyadu ayagu waxay leeyihiin masax iyo maydhidba waa in saddex saddex laga dhigaa wa masxu jamiici ra'si madaxa dhammaantii masixitaankiisuna waxa uu ka mid yahay markaa isaguna sunnayaasha macnaha innagu iminka halkaa saddex masixidda waaxid waaxidsi baynu dhahnaa marka ay qofka biyuhu ku yar yihiin ayuunbuu markaa marmar maydhaa laakiin waxay u qabaan isagoo biyahaysa hadduu marmar inaanay u gudaynin waa kuu gudaysaa adigoo biyahaysa adoo berka dul jooga ama badul jooga ayaad hal hal mar aad xubnahaaga maydhi kartaa inaad saddexaysaa laakiin waa sunne wa masxu jamiici ra'si madaxa dhammaantii masixitaankiisa isaguna sunnayaasha ayuu ka mid yahay waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa markaa dee sidaa madaxa masixitaankiisa dhammaantii u wada weysaysan jiray sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan uu tilmaamayo badaa bimuqadami ra'sihi madaxa xaggiisan hore ayuu kaga bilaabay oo halkaa yacni intuu saa ayuu intuu madaxa wuxuu kaga bilaabay xaggiisaa hore xataa dahaba bima ilaa qafaawilah wqadaadka saa u gaadhsiiyey uma raddahumaa ila almakaani aladii bada'a minhu dabeetana wuxuu ku soo celiyey halkii uu ka bilaabay ayuu ku soo celiyay hal mar inay saasuu sameeye ayaa sugan waana xadiid bukhaari muslim ay warinayaan midda labaad waxay leeyihin qolyaha dee waajibiyey ayaynu markaa khilaafkooda ka baxaynaayo had yo gooreele madhab markuu masale waajibiyo qolyaha kalena markaa waa sunna unbay yidhaahdaanoo waxay dhan waaba inkastoo xaqii qoladan uula jira masxu jamiici raas madaxa dhammaantii masixitaankiisa ayaa isaguna sunnayaasha ka mid ah uma aludunayni labada dhegood masixitaankooda ayaa sunnayaasha ka mid ah waa simaakhayni iyo labada dalool ee dhegta wa taqliilu lixyati alkahiifati iyo garhkii faraha badnaa iyo wa takhliilu asaabici faraha markaa isdhexgelintooda ayaa iyagana la sunneeyaa waxau leeyahay sheekhu intaa kadib uma intaa kadib aludunayni masxu jamiicu aludunayni labada dhegood dhammaantood in la masaxa ayaa iyaguna sunnayaasha ka mida daahirkooda iyo baatinkoodaba daahir waxaa la yidhahdaa xaggaa dambe ee qadaadkii wixii u jeeda baatinna waxaa la yidhahdaa wixii xaggan wejiga u soo jeeda oo daahirkoodaana inuu suulka markaa xaggiisaa dambe kaga masaxo xagga badaadinkoodana markaa fartiisaa musabixada inuu ku masaxo ayaa iyadana la sunneeyaa weliba haddana way sii kala saareenoo wasimakhayni labada dalool labada daloole markaa dhegahana masixiddooda ayaa la sunneeya oo biyo cusuban ma kuwii madaxa iyo dhegaha toon aan ahayn in loo soo qaado ayaa la sunneeya markaa shaaficiyadumka dhegihii oo markaa dushoodan hoostoodan iyo dushoodaba la masaxayo iyo daloolkii oo la masaxayo ayaa iyagu qabaan laakiin axaadiidka nabiga sala allahu alay slm marka loo noqdo waxay waxayuun tilmaamayeenuun inaan biyo gaara loo soo qaadine qoyaankii madaxa lagu masaxay ee ka soo hadhay ayuunbaa dhegahana la raacinaya hal mar waayo xadiidka abu daa'uud iyo nasaa'i ay warinayaan saxiixa cabdilaahi bnu camr uma masaxa bira'sihi ayuu masaxay wa adkhala usbuucayhi labadii saarna yani faroodee markaa lagu tasbiixsado sabaxatayn fii udunayhi labada dhegood ayuu geliyey wa masaxa biibhaamayhi daahira udunayhi labadii saasulla markaa daahirkooda ayuu markaa ku masaxay xadiidka kale asxaabu sunan ay walinayaan saxiisna wuxuu tilmaamayaa ana anabiya masaxa ra'sahu wa udunayhi maratan waaxida hal marun markaa inuu wada masaxay laakiin shaaficiyada iyagu sidaas ayay u kala saaraan walixi wa taqliilu lixya waxa la sunneeyaa garhkii in markaa hoosta faraha laga geliya alkahiifati ee faraha badnayd garhku markuu faraha badan yahay waataynu nidhi faralku waa in dusha un laga maydha ee gunta in la gaadhsiiyaa waxba markaas iyada waajib maaha laakiin sunnayaasha ayay ku dareen waxle garhku hadduu fara badan yahay in la taqliiliyo markaa faraha la dhex geliyaa ayaa iyadana sunno ah waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa arrintaas ka sugnaatoo xadiidka saxiixa abu daa'uud uu warinayo sheekh albaanina uu tasiixinayo anas ibnu maalig laga warinayo anna rasuululahi sala alla alay slam kaana idaa tawada'a nebigu wuxuu markuu weysaysanaya akhada kafan min maa'in wuxuu qaadi jiray sacabiya fa adkhala taxta xanaki halkaa dhanxaragga ayuu markaasaa uga soo gelin jiray fa khallala bihi lixyatahu garhka ayuu markaasaa ugu takhliilin jiray wa qaala haakadaa amaranii rabbi caza wajal sidaas ayaa ilaahay maray inaad markaa u weysayso ayaa nebigu sala allah alay wa taqliilu asaabici faraha markaa lugaha iyo gacmahaba in laysdhex geliyo ayaa iyadana la oo dee markaad weysaysanayso farahan markaa gacmaha sidaasaad markaa isugu tashbiikin ood isu dhex gelin faraha markaa lugahana waxay yidhahdeen waxaa lagu taqliilinayaa faryaradaa bidix waxaa laga bilaabayaa faryarada lugta midig hoosteeda waxaa lagu khatibaya faryarada lugta bidix baa ayaa lagu khatibaya markaa waxay dhaheen bikhinsarin min khinsarin ilaa khinsar macnaha yukhallil bikhinsar hortu fartanuu ku taqriirinaya wayabtadiu min khinsar min khinsari rijli lyumna ilaa khinsar wayakhtimu bikhinsari rijli yusra ayuu ku gebagabaynaya weeye sidaana markaa waxaa tilmaamaya xadiidka abu daa'uud iyo tirmidiya ay warinayaan ee culimmada qaarkood ay tasxiixiyeen sanadkiisana asbiq ilwudu'a wakhallil bayna alasaabici markaad weysaysanayso weysada dhammaystir farahaagana markaa isdhexgeli xadiid kaloo isagana abu daa'uud uu warinayo sanadkiisu saxiix yahay musawrid ibnu shidaad baa wuxuu leeyahay ra'aytu rasuulahi sala allahu ala sl ayaan arkay idaa tawada'a yadluku asaabiica rijlayhi bikhinsarihi isagoo markaa marmarinaya faraha lugihiisa fariyarada isagoo markaa marinayo saa hoosta uga soo wadagelinaya ayaan arkay waxaa la doonayaa uun inay markaa xubnaha biyihii inay wada gaadhaan ayaa la doonayaa wa tadwiilu lqurati foodda markaas inuu ku dheereeyo ayaa la wa taxjiili iyo xubnihiisii markaa inuu xubna garriin sameeyooo ayagana intii faralkaa idu dhaafiya ayaa la sunneeyaa quradu waxa weeye waa halkaa fooda inaanu marka u weysaysanay wejigii maydhayo intaasun markaas inaanu ku gaabinine inuu markaa fooda geliyo oo biyaha markaa fooda u gaadhsiiyo ayaa la sunaya tadwiililqura waa inuu ku dheeriyo fooda oo biyi u gaadhsiiyaa taxjiilkuna waa xubnioo waa inuu markaa markuu wejiga maydhayo markuu gacanta maydhayo sidii xadiidkii xataa ashraca fi lcadudi waa inu cududa markaasoo mirfaqa dhaafiyaa markuu lagu hamaydhaya kuraamiinun yuu ku ekaanne saaqa iyo xoogga markaa waa inuu soo gaadhsiiyaa markaa tadwiil ulqura quradu waa alfarasu alaqar baa la yidhaha waa ka halkaa wejiga uu caddaanku kaga sugan yahay muxajalna waa kaa isna qawaayimta iyo markaa addimadiisu ayagana caddaanka ay leeyihiin markaa inuu biriirtiisa iyo foodda ku dheereeyo iyo inuu xubna gariin sameeyo oo dee markay halkaa ugaadhsiyo si xubnihiisu maalinta qiyaamo ay u caddaadaan sida xadiidka nebigu sala allah alay sl uu sheegayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaanna wuxuu tilmaamayay in ummati yudcawna yowma alqiyaama ummaddayda waxaa loo yeedrayaa maalinta qiyaamaha quran muxajaliin ayagoo markaa intaa foodda ay weysada gaadhsiinayeen ay cad dahay ay wirwilaysa iyo xubnaha intaa markaasay dhaafinayeenba iyadoo ay cad min ahaari اlwuduu'i weysada raadkeeda daraaddeed faman istadaaca minkum an yutiila quratahu falyafcal waa intii ay odhan jireen culammaa musalax abu hurayra markaa hadalkan lao kii awooda markaa inuu dheereeyo halkaa uu ku dheereeyo aad u sii geliya iyo gacmahayo ha sameeyo riwaayada muslimku waxay tilmaamaysaa antum alguru almuxajaluun yowma alqiyaamati min isbaaqi alwuduu faman istadaaca minkum falyutil quratahu wa taxjiirahu ha ku dheereeyo midda labaad waxay leeyihiin waa qaacidadii mal yatimul waajibu ilaa bihi fahuwa waajibun shayga aanu waajib u dhammaystirmaynin wax kaloo la raaciyo mooyaane isaguna waajib buu noqonayaa haddaad is intii waajibka haydunku ekow waxa laga inaad wax ka timaado adoo wax soo yar raaciyo mooyaane haddaad isdhaa xusuladiin ku ekow waxa laga yaaba inaad wax ka timaaddo marka in yar inaad soo raacisaa iyaduna waa laga maarmaan walmuwaalaatu xidhiidhin ayaa markaa iyadana la sunneeyaa oo inuu markaa tataabuc iyo muwaarad labadaba israacin iyo xidhiirin baa la yidhaahdaa waa inuu qofkani xubin kasta maydhaa ama masaxaa inta aanu kii ka horreeye angegin markay dee hawadu iska caadiga taheen kulayl iyo dabayl iyo waxba jirin xubinka masalan wejigii markaad maydho inta aanu qalalin waa inaad gacmii maydhaa gacmii oan qalalin waa inaad madaxii masaxdaa madaxii oon yani qalalin waa inaad lugihii inaad maydhaayo taasi waa sunne shaaficiyadu waxay leeyihiin waajib maaha aha le'annu waxay leeyihiin ilaahay dee xubnaha in la maydhaa unbuu waajibiyey laakiin in la xidhiidhiyo ma waajibinnin waxaa kaloo jira aasar saxiixa oo imaamu maalig warinayo ibnu cumar ayaa suuqa intuu ku weysaystay ayaa wejiga iyo gacmaha iyo madaxa ayuu masaxay kadib baa janaaso loogu yeedhay masaajidkii ayuu soo galay kadib ayuu dabeetana khufaynkiisii u masaxday intii intii sare ay angegtay waannu iska tukaday ayay yidhaahdeen asarkaana waxay leeyihiin dee ayadoo saxaabadii markaa ay joogto ayuu sidaa sameeyo cid ku diiddayna ma jirto oo waa meelahay odhan jireen fasara ijmaacan saxaabadiibu markaa arrin ay isku waafaqeen ayuu ka noqday almadhab alqadiim lilimaam shaafici iyo maalikiyada iyo ayagu markaa waa waajibiyaan xadiidkii markaa ninkii meesha yaree cad ku arkay markaa uu ku arkay nebigu jirkiisa mu odhanin intii un maydha weysadii o dhan inuu soo celiyo ayuu farayo halkaa muwaalaadku inuu laga maarmaan yahay ayay ka deliishadeen muwaalaadku waxaynu soo tilmaannay qofku hadduu daa'imulxadad yahay waxadadkii joogtay ee muwaalaadku isaga waa laga maarmaa leanna wati wadukhuululwaqti walmuwaalaatu lidaa'im alxadad shuruuddii maruu gaadlaya safiinu waa kiina soo yidhi walmuwaalaatu wadukhuululwaqti walmuwaalaatu lidaa'im alxada qofku waa inuu markuu wakhtigu soo galo ilan wixii kaadidii baa ka soconaysa ama yani neefdii baa ka soconaysa markaa salaaddu ay u soo gasho uun intuu tahaaro sameeyo waxaan iska fudaydiyo weysadiina xidhiidya markaba waynu salaaddii galaa marka wakhtigu codhiiriga yahay wakhtigii salaaddu codhiiriga yahayna muwaalaadku iyadana way waajibtaa bay yidhahdaan wa tarku listicaana isticaano iyo kaalmaysi inuu ka tago ayaa la sunneeyaa fi sabbi xagga shubidda inuu markaa qofkii isagii biyihii isku shubo oo isagu isticmaalo oo intuu markaa sidaa yacnii sidiisaa xidhnaysanaysa markaanu odhan markaa ii maydha oo gacantan ii oo tan ii oo madaxa ii masaxo halkan markaas ii maydh ayaa markaa waa laga fiican yahay waa inuu isagu markaa biyihii soo darsaa oo gacmihiisii maydhaa wejigii maydhaa meel walba uu maydhaa inuu yidhaahdo ha laii dee tarafuh bay noqonaysaa iyo raaxaysi aan cibaadada iyo qofkan mutacabidkaa aanu u habboonayn ayadaa qasabadahan dee imminka laga shubanayaa isticaano ma noqonayso markaa in bini aadmi kugu shushuba baa la diidan yahay dee waxay la mid noqonaysaa kelligii aad ka shubanaysay ila waadigan adigan furanayo oo xidhayo adigiibaa isticmaalaya wa tarku listicaana fi sabbi isticaanaadkana waa kii safiinuhu dee afar inoogu tilmaamay oo mid markaa khilaafulawlaahiyo mid karaahaya mid mubaaxayo mid waajibayo qofka haddii aanu karayninna dee waajib ayay noqonaysaa walow xataa mashqaayadba ha iska bixiyee inuu isticaano samaystaa wa tarku tanshiif angejin na inuu ka tagaa la sunayaa bikhirqatin mara iyo wax la mida isku angejiyo qofku marka uu weysaysto waxay dhahaan laba arrimood baa makruuha ah oo tanshiifga iyo nafdiga tanshiifgu waxa weeye inuu ama tuwaal soo qaato ama kiliinigi soo qaato dabeetana uu iska wada qallajiyo amaba yacni inuu iska hooriyu saa isaga tufo oo markaa uu iska wada dhammeeyo le'anna waxay dhahay ka tabari min alcibaada qofkii markaa cibaadadii ka beri noqonayo in lagu arko oo ay ka muuqdaan aan jeclayn oo kale ayay markaa ka dhigan tahay markaa waa inuu daayaayo biyihiisu ka gororaan oo ka socdaani inuu daysoonu iska qallajinnin ayaa wanaagsan wa tarku tanshiifi angejinta waa inuu ka tago bikhirqatin mare iyo uu isku angejiyo xadiid kaloo saxiixa ayaa isaguna tilmaamaya imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayaan maymuna ayaa waxay sifaynaysay maydhashadii rasuulka markaasaa waxay tidhi waxaan u keenay tuwaal baan u keenay ama halkan la yska mariyo wax layska mariyo aan u keenayo faradahu nebigu markaas waa celiyey oo muu aqbalin bay tidhi inuu isku qallajiyo haddii dee cudurdaar jiro oo kulayl daran iyo waxaasi ay jiraan ayada markaa wax dhibahi kuma sugna faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaray weeye fii ma taqadama wa fii ma sayati wixii inoo soo horo maray iyo waxa inoo soo socda ayuu inoogu kala saaraya fii nawaaqidulwuduu'i waysada waxyaalihii burinayey ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya nawaaqidna waa jamcu naaqid naaqidna waxaa la yidhahdaa shayga shayga asalkiisa markaa ka suuliyaa ka tiraa la yidhaahdaa laakiin hadda halkan waxaa looga jeedaa asbaabta iyo waxyaalaha uu ku dhammaado tahaaradaa aynu soo tilmaannaynu soo haynay ama weysadii waxay ku dhammaanaysay ee ay ku joogsanaysay ee qofkii la odhanaya ma weyse qabo asbaabtaasu halkaa inooga hadlaya markaa wuxuuhi wayanqudu lwuduu'a wayse wayanqudul wudu'a weyse waxa buriya arbacatu ashay afar shay ayaa buriya alawalu ka waraya alkhaariju min axadi sabiilayni waa labada jid midkood wixii ka soo baxay alqubuli xubinkaa tarankae xagga hore waduburi iyo xagga dambe wixii ka soo baxay baa buriya waxaa sheekhu leeyahay wayanqudul wudu'a waxa burinaya sida markaa dee ay u badan yihiin hilibka geel oo kale imaam nawowiya rag badan baa dooranaya in laga weysaysaa inay waajib tahay laakiin madhabku ma qabo ikhtiyaaraadka imaam nawowi ayay ka mid tahay alawalu markaa ka koobaad waxa weeye alkhaariju shayga soo baxay min axadi sabiilayn labadaa jid ay wax ka soo baxaane alqubuli xubinka markaa taranka waduburi iyo dabada wixii ka soo baxay ayaa weysee buriya waxa loo caadalahan jiray ahaya sida kaadiiya saxaradiiyo neefdi ama waxaan dee caadaba loola sida dhiig iyo markaa dee dirxi iyo yacnii quruurux iyo waxaas hadday ka soo dhacaanna weysadii waa ka jabaysaa le'annu xadiidkii nebiga sala allah alay sl ka bukhaari iyo muslim waxa waa laa tuqbalu salaatu axadikum salaad midkiin lama aqbalayo idaa axdaa xataa yatawadda hadduu xadaay intuu ka weysaysanayo waxaa kaloo nebigu sala allahu calayh wasalam isagana iyo xadiidka axmed iyo tirmidiyo ibnu maaja iyo bayhaqi iyo ay warinayaan laa wuduu'a ilaa min sawtin aw riixin yacnii lagama weysaysto in cod ama riix markaa qofku oo dee maqra mooyaane waxyaalihii kalena markaa dee in iyadana laga weysaysanayo nusuusta kale ayaa markaa tilmaamaysa laakiin waxyaalaha ka soo baxay labada jid waxay ka soo reebaan aynu dee safiiniba kusoo arkaynin kutubta kale aynu ku arki doonnaa menida menidu waxay yidhaahdaan weysada ma jebiso laakiin maydhi bay waajibisaa qofku isagoo weyse qaba hadduu fikiro ama wax eegeego amaba isagoo hurdo oo badhidiisa dhulka qabadsiiyey hadduu ixtilaamay biyihii taranku saa kaga soo baxaan weysadiisi waa u jirtaa laakiin waxauu samaynayaa un maydhasho ayuunbu samaynayaa leannu waxay leeyihiin shaygu hadduu laba arrinkooda weyn waajibiyo khusuuskiisa iyo gaarnimadiisa ku waajibiyo koodii hooseeyey cumuumkiisa kuma waajibiyo oo waxay leeyihiin hadda wuxuu waajibinayaa milidan soo baxaysaa laba arrimood koodii weynaa oo maydhashada ah shayguna haddii uu laba arrimood kooda weyn khusuuskiisa inuu yacni mani yahay uu ku waajibiyo kooda hooseeya ama yar ee weysada cumuumkiisa inuu yahay wax soo baxay kuma waajibinayo waxa la mida bay yidhaahdeen qofka isagoo guur hore soo maray sinaysaa waxa lagu yeelaya rajmi iyo jeedal waa lagu wada yeelanayaa mar hadduuse labadii xadkoodii weynaa ee rajmintaa uu waajibiyo khusuuska inuu zina min muxsanin ka timi uu ku waajibiyey koodii ee labada xadkoodii hooseeye ee jeedalka ahaa iyo musaafiriintiia inuu yahay zina caamnimadeeda kuma waajibinaya bay masaailkaasi ay la mid yihiin ahaani ka labaadna waa zawaalulcaqli qofkao caqligii iyo garashadii kaga tagto binowmin hurdo ow hayri ama wax kale ilaa nooma mumakirin mid qabadsiiyey maqcadatahu yacnii salalgiisa iyo badhidiisa min alardi dhulka qabadsiiyey mooyaane waxau sheekhu leeyahay ahaani ka labaadii weysee jabiyey waa zawaalulcaqli qofka caqligiisii iyo garashadiisii iyo tamiisdiisii oo tagtaa binowmin hurdo ayay ku tagtay qofku waa seexday ow hayri ama qaliso wuu waashay ama waa miyir doorsoomay taa markaa weysadii way ka jebinaysaa li'annuu xadiidkii ayay deliishanayaan ibnu mundir baana markaa soo naqlinayaa inay junuunka iyo iqmaagaayo weysadu markaas ay ku jabayso culimmadu ku ijmaacsan yihiin xadiidkii ay warinayeen abu daa'uud iyo ibnu maaja iyo ay warinayeenna ee saxiixaana wuxuu ahaa alla wikaa'u sah dabada xadhiggeedu alcaynaani waa labada indhoo soo jeedkooda faman naama falyatawadda qofkii seexdaa ha weysaysto le'anna qofku intanuu soo ka soo baxayo waa ogyey marse hadduu seexdo dabadiisii wax ka soo baxay ma ogee ha weysaysto ayuu markaa xadiidku tilmaamayaa wuxuuse ka soo reebay ilaa nawma mumakirin maqcadatahu min alardi hurdada hurda oo dhammi way burisaa hurdo ayuunbaan burinin madhabka shaafici agdiisa hurdada qofku uu seexdo isagoo badhidiisa qabadsiiyey dhulka mooyaane weliba dhulku waxba qaydiya lagama maarmaan ma ahee waxaa loo jeedaa un meel aanay waxba ka soo baxaynin qabadsiiyey oo haddii uu markaa qabadsiiyo kursi ama yacni wuxuu fuushan yahay kale uu qabadsiiyo dhulka ayuunbay la mid noqonaysaa kaana maxaa tilmaamaya mar horta xadiid bay u deliishanayaan abu daa'uud warinayo xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa kaana asxaabu rasuulillahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisu waxay ahaayeen cishaa'iga ayay sugi jireen xataa takfiqa ruusum ilaa madaxyadoodu ay iilato markaa madaxyadooda ay ku dhacdo macnaha intay gam'aan bay madaxyadoodu kolba saa u ciiri jireen uma yusalluuna walaa yatawada'uun waa tukanayeenoo manay weysaysanaynin markaa iyagoo badhidii dhulka qabadsiiyey inay seexdeen ayay markaa ku xambaarayaanoo xadiidkan iyo xadiidkaa hore ayay jamcinayaan midda labaad shaaficiyadu weysada waxay hurdadu asalku ayaga agtooda naaqid maaha oo ayadu laf ahaanteedu ma buriso laakiin waxay leeyiin waa li naqdi wixii weysada burinaya bay loo fileen u tahay wixii weysada burinaya baa dhexdeeda imanaya ee ayadoo asal ma burinayso mar hadduu qofku sacdaysma ogo wixii weysada burinaya baa ka imanaya ayay ka dhigan tahay laakiin mar hadduu dee qofku badhidii dhulka qabadsiiyo waxaynu hubnaa inaanay waxba ka imanin ahaaliduka saddexaadna waa ildiqaa'u basharatay rajulin wamra'atin waa kulan laba jidh nin iyo haweenay kabiirayni oo waaweyn ajnabiyeyni oo ajnabiyeyn hoo isgeeya labadood jidh oo kulma weeye halkaa markaa qofkaa mumakin maqcadato min alardi qabadsiiyey weysadiisu aanay buraynin waxay dhaheen waa markuu xaaladdii uu ku seexday ku soo tooso waana qof muctadilulkhilqa markuu yahaye dee qof markaa aad u sii buraniyo qof aad u sii dhuubanoo ay markaa waxaleelaha ka dhaafayaan aanu ahayn waana inay wax ka soo baxeenna inaan looga warramin saddexaasaa laga maarmaana bay yidhahdeen markaa wuxuu sheekhu uhi ahaaliduka saddexaad ee wayse buriyaa ah, iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'a waa kuran laba jidh eeg ama qasad iyo ujeeddaha loo kulmo ama ha laysku dhacuun waa isgaadhiday isgaadhaan laba jidh nin iyo haweenay kabiirayni oo waaweyn ajnabiyeyni oo ajnebiyin oo isgeeya waxaa ilaho iyo maro u kala dhaxaysaana aanay jirin waxay u deliishanayaan aayadda qur-aanka ow laamastum nisaa ayaa xamsiya kisaayiba wax akhriyayaan ow laamastum aataabataan dee fallamasuuc biaydihim lamsiguna waa gacan ku taabashada marka mar hadday nin iyo haweena yihiin waa waawen yihiin ajnabiyiin xaylna u dhexaynin weysadii way ka buraysaa midii horta waa inay jidhka tahayoo dee daahirkan jidhka waa inuu yahay midda labaad waa inay nin iyo haweenay kale yihiine laba dumar inama iskama jabiyaan laba ninna iskama jabiyaan waa inay kabiiran yihiiinoo dee inan roon hadday xaggii inankii ruuxu dumara ka jirin inan roonoo dee wax laga dayi karo ama inan roonoo dee uu nin hungurayn kara waa inay gaadheen hadday inan yar iyo inanti yarayd iyaguna waxba ma jabiyaan waa inay ajnabiye yihiinoo maxramiyo aanay u dhexaynin xagga nasabka ama nuugmada ama xididnimo waa inaanay u dhexaynin inta markaa nusuusta ay tilmaantayna waa siddeed iyo toban safiinatu salaadkii waa inagii qaax badan tilmaannay laakiin toddobada xagga nasabka hooyada iyo inanta u dhalay iyo walaashii iyo eddadii iyo habaryartii ee walaalkii inantu dhaliyo walaashii inantay dhashay toddobadaasi waa xagga nasabka toddobada markaa la midka ah xagga ridaaca iyo afar xididnimo ah waxa weeye xaaskaaga hooyadeed waa soddohda xaaskii aad qabtay inanta ay dhashay aabbaha xaaskiisa iyo inanka adigu aad dhashay xaaskiisa intaasina waa bilmusaahara oo weysada ma jebiyaan waana in waliba bikayri xaylin iyo haddii ay mara u kala dhaxayso oo waxay u kala dhexeeyaanna markaa taa weysadii ma jebinayso markaa shaaficiya iyagu waxay leeyihin haddii ay bays gaadhaan oo jidhkoodaasi markaa hisaabto waa buraysa culimmada qaarkood baa hadday ama shahwa ama ujeedo ama macansi wax meesha ay yimaadaan ayuunbay jebinaysaa bay yidhahdeen alraabicu ka afraadna waa masuqbu lilaadamiyi aadami xubinkiisa tarankoo la taabto aw xalqati duburihi ama dabadiisa intaa wareegsan ee markay wax ka soo baxayaana kala baxda marka kalena ururta bibadni raaxati calaa casha yacni halkaa beerkeeda lagu taabto oo buduulila saabica ama faraha beerkooda in lagu taabto ayaa iyaduna weysee burisaa arraabicu kaafraad buu leeyahay sheekhu masuqbilil aadamiyi waa aadami xubinkiisa taranka oo la taabto ama nin ama haweeney midku doonaba ha ahaado ow xalqaati duure ama dabada intaa wareegsan ee markay wax ka soo baxayaana kala baxda markaa doonay siday kiishka afgiia isku ururtaa oo lagu taato bibadni raaxate waa intaa cad calaacasha inteedaa cad ow butunil asaabic ama faraha beerkooda ayaa intaa cad ee marka saa la isugu daboolo isdabooshaa intaa waa in lagu taabtaa markay waysada burinayso haddii dhinacyadooda lagu taabto ama dhabarkooda lagu taabto ama aad suxul ku taabato waysadii kaa burin mayso le'anna waxay leeyihiin xadiidka nebiga sala allahu alay slm ka sugnaaday ibnu xibbaan iyo ay warinayaan idaa afdaa axadukum biyaddi ilaa farjihi walaysa baynahumaa sidun walaa xijaab falya tawadda qofka gaadhsiiye midka aad u midkiin gaadhsiiye gacantiisa xubinkiisa taranka wuxuu kala dhexeeyaana aanay jirin xijaabna jirin ha weysayso ifdaa marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay marka inta aad ku taabato ayuunbaa ifdaa la yidhaahdaa meelahana dad ku taabato iyo suxula ku taabataba lama yidhaahdo ilaa bawdiyeba way taabanayaanoo haddana weysadii kaaga buri mayso iyo man masa dakarahu falyatawada xadiidka abu daawud iyo tirmidi warinayaan qofka xubinkiisa taranka taabta ha weysaso ama dakaran bay qaarkood odhanayaan ama ha weynaada ama ha yaraadee haddii markaa la taabto weysadii waa buraysaa haddaba bala xadiidka garanaya iyadu dab wuxuu ka hadlayaa qubul buu ka hadlaya duburkii ayada maxaa nusuusee tilmaamaya waxay leeyihin waxaynu uga qiyaasanaynaa uun xubinkaa taranka ay nusuusta ku soo aroorto baynu uga qiyaasanaynaayoo mar haddii laba meelood oo wixii ka soo baxaya weysada ay burinayeen ay ahaayeen dee taabashadoodana markaa waa wada burinaysaa bay leeyihin oo wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro ayadoo baynu markaa uga qiyaasanaynaa bay yidhahdeen faslun